alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa nabiyihi alamiin wacala aalihi wa asxaabihi alguri almayaamiin wataabiciina lahum biixsaani ila ywm اddiin allahuma ijcalna haadiina mahdiyiin gayra daaliina walaa mudiliin silman liwliyaa'ika xarban cala acdaa'ik nuxibu bixubika man axabaka wanucaadi bicadaawatika man khaalafak wabacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waxaynu iidin ilaahay halkan ka bilaabi casharadii bisha barakaysan ee ramadaanta ah oo ciwaankeedu yahay khatarta macaasida iyo dunuubtu ay leedahay khatarta iyo dunuubtaasi waxay ku leedahay qofka muslimka ah iyo qoyska iyo ummadda intaba waa khatar adduunyada daa'imi karta khatar ilaa aakhira u gudubtana way leedahay sidaa ogeed walaalayaal ujeeddada ugu weyne waxa weeye sidii qofka muslimka ahi uga dhowrsan lahaa isaga ilaalin lahaa dunuubta iyo macaasida daacada allana uu badsan lahaa alle subxaanah wa tacaalana ugu xidhmi lahaa waya in dunuubta laysaga digo oo cisyaanka laysaga digo oo xumaha layska reeba waa waxay ummaddu ku noqotay khayra ummatin ukhrijat linnaas waa waxa ilaahay subxaanah wa tacaala inagu dooray waxaanu nahay dad wanaagga isla jecel xumahana isu diidan waa sifaadkii mu'miniinta halka munaafiqiinta lagu sifeeyey inay xumahana isfaraan wanaaggana isu diidaan ugu horreyn walaalayaal waa nooc xikmadda ilaahay ka mid ah in ummadda la imtixaamo lagu imtixaamo taacaad iyo macaasi taacada inay ka soo baxaan macaasidana inay ka dheeraadaan daacada markay ka soo baxaan ilaahay subxaana wa tacaala uu ku abaaliyo markay macaasi la yimaadaanna ilaahay ku xisaabiyo oo ciddii aanu cafiyin uu markaa ku ciqaabo marka waa nooc min alibtilaa waa imtixaan iyo ikhtibaar ilaahay eegaayo keebaa alla caaseeya keebaase ilaahay adeecay ka ilaahay adeecay inuu ku xamdiyo daacada ilaahay oo adeecay ka alla caasiye subxaanah wa tacaala inuu ilaahay u laabto oo dembigiisii uu ka tiiraanyoodo ilaahay subxaanah wa tacaala uu ka dalbado inuu toobadiisa aqbalo si awgeed walaalayaal adduunkan inaynu dambaabno waxaynu u nahay ibni aadam laakiin waxaa laynaga rabaa inaynu ka digtoonaano inteeda hore hadday naga dhacdana aynu dib uga laabanno oo aynaan kusii adkaysan rasuulkeena kariimka wuxuu laha sala allahu aleyh waaalih wasalam low lam tudnibuu ladahaba allahu bikum wala jaaa biqowmin yudnibuuna fayastakfiruuna fayakfiru allahu lahum xadiisku waa xadiis saxiixa waxa uu rasuulku leeyahy sala allahu aleyh wasalam haddaydaan dembaabahayn oon dembiba idinka dhacayn ilaahay waa idin qaadila inta uu idin qaado oo idin halligo ama idin oofsado ayuu ku soo bedeli qaar intay dembaabaan ilaahay u dembi dhaaf dalbaya oo alla u laabanaya deetna ilaahay dembigooda uu dhaafo sidaa awgeed inay macaasi dhacdaa waa mukawanaadka inay ka mid tahy laakiin in laga taxadaro oo la yareeyo allana looga noqdo ayaa muhiim ah dhinac kale macaasidu waa daa-un khatiir waa cudur aada iyo aada u khatara waa cudur dilaaya oo haddii uu faafo ama uu qofka la wareego adduunkiisa iyo aakhradiisa u baabinaya waxaad isweydiin kartaa maxaa halaagay qowmu nuux oo ilaahay u qarraqay oo samada iyo cirku biyahoodii isu qabsadeen macaasi bay ahayd iyo nebigoodii ay ku dhaga adeegeen iyo diintii alloy diideen maxaa haligay oo meel daran ka tuuray caad oo alla ugu salliday riixin sarsarin caatiya dabayl aad u qabow oo khatar ah thamuud muxuu ilaahay sayxada iyo qaylada ugu halaagay waa macaasida iyo shumigeeda iyo dhibka ay leedahay iyo khatarta ay leedahay weeye asxaabul ayka iyo qoomkii shucayb iyagana maxaa lagu halligay waa macaasi qoomu luut maxaa ilahay intuusa dhulkoodii u gooyey samaawaadka ugu dhoweeyey fa jacalnaa caaliyaha saafilaha korkoodii hoos laga dhigay hoostiina kor laga dhigay waa khatartaa cisyaanku leeyahay fircawn iyo hamaan iyo qaaruun iyo raggii u xismooday maxaa baabaashay waxaa halkaa gaadhsiiyey waa macaasi sida awgeed khatarta adduunyada ay leedahay iyo khatarta aakhira dambaysa waa wax aad iyo aada u weyn waa wax ku dhalinaya qofka muslimka ah inuu aad isaga ilaaliyo wadnihana uu farta ku hayo in badanna uu ka baqdo inuu allihiisa weyne waaxida uu caasiyo marka dhinac kale laga eego nicmada ilaahay ee ilaahay habeen iyo dharaar ilbiriqsi ilbiriqsi inoo siinayo ee aynaan ka maarmayn ee haddaynu isnaa xataa tiriya aynaan tirin karin in tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha haddiynu qalin iyo buu qaadanno oo la dhaa aynu tirinno nicmada ilaahay ma koobaysaan bu alla leey subxaana wa tacaala nicmada aynaan koobeyn iyo alle subxaana wa tacaala oo aynaan ka maarmayn darfata cayn walaa aqala min dalik ilbiriqsi aynaan ka maarmayn inaynu caasino waa labaan isqabanay ilaahayna waa uuna inoo nicmaynaya nicmoba nicmuu ka daba keenaya nicmooyinkiisa baynu ku hafanaynaa oo aynaan kala dhamayneyn inaguna waxaan ku abaalinaynaa cisyaan iyo caasinimo iyo dhaga adayg iyo amardiido oo wax aad iyo aada u kala fog ilaahay subxaana wa tacaala markaa qofka muslimkii intuu ka baqo inuu acmaashiisa muraaqabeeyo uu ilaaliyo waxaa afkiisa ka soo baxaya waxaa jirkiisu fulinayo wuxuu aaminayo qalbigiisa inuu dhan walba naftiisa waardiyeeyo xisaabiyo war shay aad iyo aad u qaaliya waxaa kaloo walaalayaal ka mid a ah oo yaraynayaba dunuubta khatarteeda yaraynaya ilaahay subxaana wa tacaala cafigiisa ee haddaan cafigaa ilaahay jirin waayo ilaahay waa cafuwun kariim waa mid cafi badan oo ilaahay karamka iyo deeqda jecel haddaanay taasi jirin hore ayaynu ka haligmi layn cidina cidma kama gaadheen wuxuu alla leeyahy subxaana wa tacaala qur-aanka kariimka walow yuaahidu allahu nnaasa bima kasabuu maa taraka calaa dahriha min daaba haddii ilaahay ku qaadayo dadka waxay galabsadeen iyo dunuubtay samaynayaan iyo xumaha ay ku dhacayaan ilaahay dusheeda adduunka kagama tageen wax dhaqaaqaba waa baabinla wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can kaiir ilahay wax alla wixii idinku dhacee musiibo ah haday tahay mid adduunyo hadday tahay mid maxaan ku dhaha nafta mid caafimaad mid ehel mid qaraabo noocay doonto ha noqota e waa waxaa idinku galabsateen ee shaqaysateen in badan oo badan oo ka midana ilahay waa idinka cafeeye marka cafiga ilahay baa ina cayminaya laakiin wax badan ayaana soo gaadhi intayna soo gaadhaysana waa wax yar waa qatratun min baxar sidaa awgeed ilaahay subxaana watacaala in badan la baryo allahuma inaka cafuwun tuxibu lcafwa facfu can waa duca aada u qaaliya oo rasuulka kariimkii sala allahu aleyh wasalam uu xulay axabi alkhalqi ilayhi khalqiga cidduu ugu jeclaa iyo oryihiisa kuwa ugu jeclaa caaisha radia allahu tacaala canha ayuu u xulay inay ku dhawaaqdo oo alla ku barido habeenka habeenada ugu qaalisan marka caaisha tiri yaa rasuul allah haddaan habeenka laylatilqadriga leedhaa aan la kulmo uun fahmo amaba ogaado maxaan idhaahdaa wuxuui waxaa tiri allahuma innaka cafow tuxibu lcafwa facfu cannii ilah waxaa tahay kawax cafiya cafiskana waa jeceshahaye allow iska kee cafi marka haddaynaan ku celcelin oona ilaahay adiga cafiga adiga cafuu ah magacaagu cafuu yahay ee cafiskana jecele iska kaaya cafi wax badan oo badan ayaana soo gaadhay cabdillahi bn cabaas radi allahu tacaala canhu baa wuxuu leeyihi yaa saaxiba ademb laa ta'man suua caaqibata dembi waxa uu leeyahay ka dembiga u saaxiibka ahow ha ka aamin noqonin oo ha isdhiganin caaqibada iyo cidhibta dambe iyo cuqubada uu leeyahay dembigu ha isdhiganin waayo cuqubad dambaa ka dambaysa khataro dambe ayuu jiidanaya dhib weyn oo fara badan ayuu dabada ku wata dhibkiibuu markaa tirinaya wala tatabucaka demba acdamu min addemb dembigaad raacraacayso ee dabagelayso ee aad daba ordayso ee aad doonayso inaad gaadho ayaa dembigaba kasii daran waayo waxaa tahay qof ku adkaystay khatarta xumaanta oo aanay u muuqanin khatarteedu xumaantuna ay la fiican tahay lana wanaagsan tahay markaa dabagalka dabagelaysa khatar wey khatar weyn oo dembigaba ka weyn weeye wa qilatu xayaa'ika man cala alyamiini washimaali acdamu min addemb xishoodkaaga oo aanad ka xishoonin ama xishood yaraantaada aanad ka xishoonayn malaga midigtaada saaran iyo ka bidixdaada saaran ayaa isaguna kasii daran ilahay malaaigta uu kuga aaminay ee camalkaaga qoraya inaad ka xishoon weydaa iyana waa dembi aada u culus wa daxikuk wa anta cala dembi acdama min ademb markaa dembigii hesho mid af laga sameeyo mid adin laga sameeyo noocu doona ahaadee inaad ku faraxdood qosasho oo ku faraxti geliyo ayaa isaguna ah dembigiima mid kasii daran marka markaad qoslayso welibana walaa tadri ma allahu saanicun bika adigoon garanaynin ilahay wuxuu kugu samayn doono iyo xaq lagu kaxayn doono iyo dhinacaad raaci doonto markaad dadku kala leexdaan inaad qosasho wax aad iyo aad u khatar waayo qofkaan garanayni dhanuu raaci doono qosol maxaa usoo arkay qofkaan garanaynin kitaabka ma midig baa laga siin mise bidix baa laga siin qosol uma ahaanin qof garanaynin ma jannaad geli mise naarbaad geli goorta mowd kuu yiman qofaan garanayn ilaahay miyuu u cadhaysan yahay mise waa uu ka raali yahay qofaan garanaynin qosolba uma ahaanin sida awgeed qosolka iyo rayraynta iyo hobshayntu waa wax qalbiga xumeeya waxaa loo baahan baahanyah inuu mar walba qalbigiisu ahaado mid soo jeeda oo digtoon wuxuu leeyahay cabdullahi bni cabaas tarjuman alqur'aan wa faraxuka bidembi idaa dafirta bihi acdamu min addemb dembiga markaad ku guulaysato ee uu kuu suuro galo faraxaad farxayso iyo rayrayntaad rayraynaysaa dembigiiba iyadaa ka daran waayo kaanamaa wax ilaahay nacay oo ilaahay aanu jeclayn ayaad adigu ku farxayso wax ilaahay kuugu cadhoonayo ayaad adigu raalli ku noqonayso wax ilaahay kuugu fogeynayo ayaad adigu qilaabta usii daysa ood intaa leeg aad ku faraxsan tahay waxyaalaha khatarta ahee dunuubta la socda ayaa ka mid tahy wa xusnuka cala dembi idaa faatak dembigu markuu ku seego ee maalinta aad gaari weydo noocu doona ha noqdo noocuu doona ha noqda eh inaad gaari weydo murugadaad ka murugaysan tahay ayaa iyaduna khatar ah iyada lafteeda ayaa aada u dhib badan waxa uu leeyahy wakhawfuka min arriixi idaa xarakat sitra baabika baqaha aada baqanayso markay dabayshu dhaqaaqato sida albaabkaaga eesiraadoo fadeexadoobi macsiyada aad banaanka usoo bixi baqaha aada baqanayso ayaa isaguna dembiga kasii khatarsan markaa dunuubtu khatartaasay leedahay khataro badanna waa leedahay inta ka dambaysay caga ku qaadato ayaa aad iyo aada u badan haddii khatarteedu aanay wax kalaba ahayn oo ay tahay wax ilaahay nacay inaad adugu jeclaanayso wax ilaahay uu dadka ugu cadhoodo aduu raalli ku ahaanayso khatar ka weyniba ma jirto waxaa kaloo khatara taxqiiru dembi wax laydhaha dembiga inaad xaqirto oo aad yaraysato ood wax yar kuula muuqdaa waa khatar wey rasuulku waxau laha sala allahu alay waslm xadiis saxiixa iyaakum wa muxaqiraat dunuub dadoo waxaa iska ilaalisaan ee dunuubta la yaryaraysto ilastashirar de waa in yare wax weyn maaha oo dee malaa kabaair maahe waa iska saqaa'ir iska ilaaliya waayo rasuulkeenu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ku shabahay sidii dad socoto ah oo meel degay markay degeenna qofba loo diray inuu soo ururiyo xaabo midba qori buu keenay midba qori buu keenay xaabadii waa badatay markaasay dab ku shiteen wax allo waxay markaa karsanayeenna isagiiba ku karsadeen xaabada maxaa badiyey is ururintan laysu keenkeenay ayaa badanaysa dunuubtana way kugu urureysaayo sidaad u yaraysanayso ee midda mid uga dabageynayso ayay badanaysaa dabeetna wax weyn oo hadhowta aan laga geyoonin ayay noqonaysaa miisaankaaga sayi way cuslaynaysaa marka inaanad yaraysanin ayaa wanaagsan wuxuu laha shaaciro xakiimi laa taxqiranna sagiiratan ina aljibaala min alxasa dembi yar ha yaraysanin waayo buuruhuba waa quruurux isu tegay ayuunbaa buuro noqday waxaa kaloo yidhaahdaan daadadkuba waa dhibicdaa yaree soo da-aysa waa dhibcaysu tegaya un marka daadka dembiguyuu ku qaadanin haddaad yaraysato culimmada suhaada ah ee caarifiinta ee ilaah yaqaanka ahy waxay leeyihin laa tandur ilaa sigari almacsiya wandur ilaa cidami man casayt dembiga yaraantiisa unyuu kuu muuqanine waxaad eegtaa ciddaad caasiyaysa iyo weynaantiisa allahaad caasiyeyso iyo awooddiisa ilaahaad caasiyayso iyo nicamkiisa allahaad caasiyeyso iyo siduu kuu daalacanayo iyo siduu kaaga warqabo waxaa lahaa sheekha hilaal ibnu sacad caleyh raxmatullah marka macsiyada inaan la yaraysanin oo dad badan baa waxaa dhici karta inuu yidhaahdo waxan wax weyn maaha ee kabaa'ir maaha maya waa saqaa'ir maya waa lamam wax kalaa lagaga dhaafi doonaa waxa weeyaan in dembigani dembi yahay waad qarsan tahay shayga lagaaga dhaafi doonana inaad gaadhi warkama haysid inaan la xaqirin oo aan dunuubta la yareysanin ayaa aada iyo aada u wanaagsan oo aynu ku badbaadaynin marka dhinac saddexaad laga eegana almacaasi bariidu lkufri waxaa la yidhaahdaa macaasidu waa bariidka gaalnimada bariid waa qofkan boosta ah ee ururiya ee waraaqaha qaybiya oo kale weeye marka waa dariiqay soo marto kufriguu soo maro kufriguna waa kii naarta lagu gelayey ee lagu daa'imayay marka khataro badan bay leedahay dunuubta iyo macaasidu oo la doonayo qof kasta oo muslin inuu ku baraarugsanaado oo uu ka taxadiro oo iska ilaaliyo aahaartaasaynu sardin doonaa aathaaru dunuubi walmacaasi bal aahaartay leedahay ay qofka kaga tegeyso iyo tay ummadda kaga tegeyso iyo tay qoyska kaga tegayso ayaan isku darayna waxaa ugu horeynaya sawaadu lqalb qalbigu inuu madoobaado qalbigaagii ayaa madoobaanaya waxa laga soo waxa uu soo saaray imaam axmed iyo termedi min xadiisi abi muusa alashcari radi allahu tacaala canhu inuu rasuulku leeyay sala allahu aley wasalam idaa adnaba cabdu nukitat fii qalbihi nuktatun sawdaa markuu addoonku dambaabo qalbigiisa waxaa lagu dhibciyaa dhibic madow dhibicdaa madow markuu lagu dhibciyo hadduu toobad keeno suqilat canhu waa laga fujiyaa waa laga xoqaa markaasuu qalbigu sidiisi u caddaadaa nadiiftiisii iyo daadaxdiisiibuu ahaada waa marka laga fujiyo waa haddii uu toobad keeno hadduu toobad keeni waayo oo dembi kala sameeyo mid kale isna lagu dhibciya hadduu ka toobad keena labadii waa laga wada masaxaya hadduu ka toobad keeni waayo saddexeeyo dhibic saddexaad baa lagu dhibcinaya hadduu ka toobad hadduu ka toobad keeni waayo waa lagu wadaya ilaa marka dambe qalbigiisu uu noqdo aswada murbaadan kalkuusi mujakhiyan laa yacrifu macruufan walaa yunkiru munkara markaasuu rasuulkeenu akhriyay sala allahu aley wasalam kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun rasuulku wuxuu yihi sala allahu aley wasalam qalbiga sida kolba dhibic madow dembiba dembi uga dambaynayo aakhirka wuxuu noqonayaa kalkuusi mujakhiyan dheriga iyo disida marka la foororiyo dabadeedu siday u madowdahay ay dugulka u tahay ayuu u madoobaanaya hadduu sidaa u madoobaadana waa markuu ilaahay sheegay lahaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun qalbigooda waxaa daxaleeyey oo madoobeeyey waxay kasbanayeen xumaanaha hadduu heerkaa gaadhana wanaagna wanaag u garan maayo macruufkana xumaantana xumaan u garan maayo waxabuu aakhirka dambe gaadhaa in xumaantu wanaag u noqoto wanaaguna xumaan u noqdo waxyaalahaas marka waa khatar hadduu qalbigu madoobaadana aad waxa uga fog inuu qalbigaasi dib u caafimaado haddaan ilaahay faraju furin iyo diiq fi risq arsaaqduna waa cidhiidhoontaa waayo arsaaqdu waxay ku ballaarataa allaka cabsiga waman yataqi allaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib haddii markaa taqwada aad ka fogaato ood macaasi iyo dunuub dhex tiimbato oo aad dabaalato naftaadana aad xakamayn weydo arsaaqadu waa cidhiidriyoomaysa ilaahay subxaanah wa tacaala baa isagaa adduunka haya saa awgeed baa rasuulku wuxuu lahaa sala allahu aley wasalam ina alcabd la yuxramu risqu bidembi yusiibu adoon wax lagaga xarima oo lagaga hor istaaga arsaaqda qaarkeed dembiye uu ku dhacay waxaa kaloo wa dacfan fi lbadan jirkiisuna waa daciifa oo jirkana wuxuu quwad ku yeeshaa oo ilaahay baraka geliya markuu daacada ilaahay u heegan yahay markuu ilaahay subxaanah wa tacaala adeecayo rasuulka sala allahu alay slam ka amar qaadanayo ilaahay jirku barako gelinaya markaasuu in badan cimreeya haddii ilaahay daayo markaasuu cibaadahu fudaanaysa markaasuu khayrka u firfircoonaanaya haddii kalena dacfi baa ku dhacaya dacfigaa jirkiisa ku intifaaci maayo meel wacanna ku gaari maayo eh, sidaa awgeed baa axad alculamaa abutayib atabari caleyh raxmat ullah isagoo sideetanka gaadhay amaba kor u dhaafay ayaa wuxuu soo raacay zawraq halkan la ydhaha huuriga ama laashka ayuu soo raacay webigii bakhdaad mar alle markii xeeligii kusoo dhowaatay iyo jambigii iyo dhinacii webiga ayuu intuu alaabtiisii qaatay buu booday masaafo xoogay ku booday koonaha kale ayuu ku dhacay isagoo nin weyna waxa lagu ui waa fidee aynina waa tahay saana waad u boodaysa wuxuu ihi tilka acdaaun xafidnaaha fi siqar fa xafidaha allahu lana fi lkibar waxa weeyaan xubno yaraantii aanu ilaalinay oo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa aanu ku ilaalinay macaasidii xumaanta aanu ka ilaalinay dhibaatooyinkii iyo xumaantii aanu ka dhowrnay ilaahayna iminku noo xafiday markaanu weynaanay marka quwa ayaa daacada ku jirta macsiyadana dacfi iyo liidasho iyo tabardaro ayaa ku jirta iyo wa buqdatan fi quluubi lkhalq khalqigana waa uu ku nacaya khalqiga ilaahay ee wanaagsan ahlu khayrka ayaa quluubtooda kaa nacaya waayo qofka ilaahay jecel yahay subxaana wa tacaala jibriil buu u yeedha sida xadiidkii saxiixa ahaa ina allaha ida axaba cabda naada jibriil fayaquul axbabtu fulana faaxibah hebel baan jeclaadaye jibriilo adiguna bu alla yidhah subxaana wa tacaala jibriilna waa jeclaanaya marka uu jeclaado fa yunaadi ahla asamaa ina allaha yuxibu fulana faaxibuuh ilaahay hebel buu jeclaadaye idinkuna jeclaada marase ahlu samaawaadkuna jeclaanayaan marka samadii laga wada jeclaado ayaa loo soo dejinayaa jacaylkiisa adduunyada inta wanaagsan baa jeclaanaysa cid waxba u qaban baa jeclaanaya cid weligood baysarag baa halkaa ka jeclaanaya dadka ayaa loo dhigayaa qabuul iyo ogolaanshiyo iyo wanaag ayaa loo dhigayaa haddiiba markaa ilaahay subxaana wa tacala uu ka fogaado haddii ilaahay subxaana wa tacaala nacna oo dunuubtiisa alla ku naco iyo cisyaankiisa iyo xumaanta uu ku dhacayana ilaahay subxaana wa tacaala jibriil buu u yeedhaya jibriilow ilaahay ayuu ku odhanaya waa nacay hebel markaasuu jibriilna nacaya jibriil marka uu nacana ahlu samaawaadka ayuu la hadlaya xumaan iyo necbaashihiisii ayaa loo gelinaya markay ahlu samaawaadku nacaanna waxaa lasoo daadejinaya nacayb ahludiinka iyo ahlukhayrka iyo dadka wanaagsani ay nacayaan qalbigooda ka helayaan markaasay sanifayaan oo ay diidayaan mana jeclaanayaan sidaa awgeed qofku inuu iska ilaaliyo aad ba u fiicanta cabdullahi bni cabaas baa wuxuu lahaa radia allahu tacaala canhu ina lilxasanati nuuran fi lwajhi wadiqan wasicatan fi lrisq wa xuban fi quluubi alkhalq wa quwatan fi lbadan wa ina lilmacsiyati sawadan fi lqalb وبغضة في qلوب الخلق وضيقا في الرزق وضعفا في الbdن wanaag fara badan bay xasanaad ku leeyihin xumaan eh, macaasiduna xumaan fara badan bay leedahay oo kuwaas ka mid yihin waxaa ka mid a ah xirmaan اlcilm khatarta uu leeyahay macaasidu leedahay iyo dunuubta ay leedahay waxaa lagaa manciyaya cilmiga iyo aqoonta diiniga ah alla garashada iyo diin ayaa ku adkaanaysa waayo ilaahay subxaana wa tacala wuxuu qur-aanka ku leeyay wataquu llaha wa yucallimukum allah ilaahay ka baqa allah wax idin barye aqoontu ilaahay idin fudaydinaya maskaxdiina ilaahay subxaana wa tacaala uu idin barakaynaya wax badan baa qabsanaysaan haddii laakiin qofku uu macaasida qaayibo oo uu la qabsaduu daa'imo cilmigiibaa ku adkaanaya xifdigiisa ayaa xumaanaya waxaanu camalkiibaan u keenaynin cilmigiisa ayaan dhalinaynin samre iyo midhi aan keenaynin sidaa ogeed baa imaamu shaafici oo da'yar oo markaa cilmiga bilaabay ayaa waxaa arkay sheekhiisi imaamu maalik wuxuu hi yaa gulaam ina allaha alqaa fii qalbika nuur falaa tudfi'hu bidulmati lmacsiya wiilya haw yari ilaahay qalbigaaga nuur buu ilaahay geliyey nuurkaa ilaahay geliyey ha ku bakhtiinin macsiyada mugdigeeda iyo dunuubta mugdigeeda ka ilaali buu aaduu markaa isu ilaaliyey in badan buu ku intifaacay waxaa la tilmaamaa hal maalin oo uu shay eegay mujarad eegma keliya inuu wax badan oo diintii iyo cilmigii ilaabay markaasuu sheekhiisii kale u tegay wakiic ibnu jaraax waa kii isaguba lahaa shakawtu ilaa wakiicin su'a xifdi faarshadanii ilaa tarki lmacaasi wa akhbaranii biana alcilma nuurun wa nuuru llahi laa yuhdaa licaasi waxaan uga ashtikooday sheekhayga xifdigaygii iyo aqoontaydii ayaan uga ashkatooday markaasuu leeyahay cilmigu waa nuur nuurka ilaahayna lama siiyo cid caasiya eh ilaasho markaa qofkii aqoon doonaya ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa inuu barta rabo cilmiga meel inuu ka gaadho rabo waa inuu daacada alle ku dadaala waa inuu macaasida yaraysta hadday macaasi ka dhacdana waa inuu toobadda dadejiyaa iyo noqoshada alla u noqonayo iyo inuu ilaahay subxaana wa tacaala dib isugu dhiibaayo dib alla isugu dhiibo ilaahay raalli geliyo meesha uu ka dhacayna aada uga tiinaayoodo dembiga ka dhacayna uu ka qoomamoodo taasna wuxuu ku gaadhaya in kii horena laga masaxo ilaahayna subxaana wa tacaala raalli ka ahaado waxaa ka mid ah aathaarta iyo raadadka xunxun ee macsiyadu ka tagto iyo dunuubtu waxaa ka mid ah waxsha yajiduha alcaasi fii qalbih cidlood ayuu dareemayaa qalbiga ayaa cidloonaya wehelkii allah ayaa ka baxaya awliyada ilaahay markuu ag joogo iyo dadka ahlukhayrka ah ayuu ku ag cidloonaya markaasaanu dareemaynin wax soo dhowaana waayo waa is og yahay xumuhuu sameeyey mar walba qalbiga ayaa cayaaraya wuxuu is leeyahy malaa waa la helay sirtaadii malaa dembigaaga waa la ogyahay ilaahay subxaana watacaala wax weyn ka filan maayo hadday geeri u timaadana baqihii ugu badnaa baa ku imanaya haddii xilligaa qofka uu baqana quus buu ku dhacaya sidaa ogeed baa rasuulku wuxuu laha sala allahu aley wasalam laa yamuutanna axadukum ilaa wahuwa yuxsinu danna billah midkiinyuu dhimanin isagoo ilaahay malaha u wanaajsanaya mooyaane marka qofku dhimanayo amaba geeridu u timaado waa inuu soo saaro qalbigiisa ku qabto wixii uu wanaag qabtay dadka ag joogana waa inau sheegaan xasanaadkiisii iyo khayrkiisii si niyaddu u wanaagsanaato oo moralkiisu kor u kaco waayo ilaahay wuxuu laha subxaana wa tacaala ana cinda xusni danni cabdi b qofka addoonkaygii wanaagga uu ii fisho ayaan u jooga ama aan u haynaya ayuu alla subxaana wa tacaala leeyahy marka waxshadaa uu dareemaya qofka caasigii uu cidloonaya wuxuu ka cidloonaya xagga qalbiga ayuu ka dareemayaa inuu ilaahay ka fog yahay inuu meel ka dhacay damiirkiisa ayaa garaacaya oo canaananaya marnaba ma ladayo ma degayo sidaa awgeed mar walba waa baqanaya waana qofkaasi waa shakisan yihi waxaa ka mid a raadadka xunxun ee macaasidu ka tagto tacsiiru umuuri arrimihiisaa ku adkaanaya albaabku u dhaqaaqaaba waa soo xidhmaya meesha uu islaado wax ka qabsaba waa ku cidhiidhiyoobaysa waayo ilaahay subxaana wa tacaala baa adduunka maamusha haddii xagga alle lagaa ogol yahay ilaahay waa kuu fudaydinaya ilaahay umuuraha wuu kuu sahlaya dariiqaad u dhaqaaqdaba wax weynoo culaysa kala kulmi maysid haddaad kala kulantana ilaahay waa kuu fudaydinaya sidaa ogeed baa alla leeyahy waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusra qofka alla ka cabsada ilaahay arrimihiisa wuxuu ka dhigaa qaar fudud waxaa laga fahmayaa qofka alla ka cabsan waaya ee dunuubta la yimaada ee dunuubta la qabsadana waxa weeyaan ilaahay waa ku adkaynaya markaasaa dhanku u dhaqaaqaba waxaa ka hor imanaya caqabad weyn oo u maaro waayayo qaarkood baad arkaysa markaa iyagoo noloshaba nacaya qaar baad arkaysa iyagoo markaa isdeldelaya iyaga oo murugo iyo tiiraanyo iyo walbahaar ku nool baad arkaysa markaa qofku wuxuu jecel yahay inuu murugiisa u fudaadaan kol hadduu doonayo sidaana halkii ka dhowdahay waa ilaahay inuu ku xidhmo waa inuu daacaadka ku dadaalo waa inuu ahlu khayrka ka agdhowaado masjidka iyo diintana uu ku xidhmo taasuu ku gaarayaa inay arrimihiis u fudaadaan culayskana uu iska ilaalinaya haddii arrimihiis u fudaadaanna mar walba wuxuu ku noolaanaya raaxo iyo nafis ayuu ku noolaanayaa wax walbahaara iyo tiiraanyo ah ma dareemayo ahlu cilmigu waxay odhan jireen ina fi dunya janna man lam yadkhulha laa yadkhul jannata alaakhira adduunku wuxuu leeyahy janno ka aan gelini jannada aakhira ma gelaayo jannada adduunyadu waxa weeye dikriga ilaahay iyo taacada iyo qalbiga wanaagsan weeye naxariistaa weeye waana xayaatan tayiba nolol wacan weeye ilaa ay gaadheen ba culimada qaar inay idhaahdaan hadday ahlu jannuhu marmar waxaana soo marta xaalad markaanu gaadhno aanu idhaahno hadday ahlu jannuhu ku noolyihin noloshan oo kale wallaahi nolol wacan bay ku noolyihin nolosha ay sheegayaan waa nolosha alla yaqaanimada inaad ilaahay garanayso ood alla ku xidhan tahay ood diinta ka amar qaadanayso oo wax walbaaba kuu cad yihiin ood ilaahay subxaana wa tacaala dariiqiisii aad hayso ayaa waxalba ku fudaydinaysa haddii aad dhinac uga leexato arrimuhu waa cuslaanayaan warkaaguna wuxuu ku dambaynayaa walbahaar iyo tiiraayo iyo waxaan wanaagsanayn raadadka xunxun ee ay ka tagto macaasida iyo dunuubta waxaa ka mid ah xirmaanu daaca daacada iyo samihii iyo wanaaggii ayaa laga xarimaya halka wanaag haddaad samaysana ay keenayso inay daaco kale kuu fududaato waxaa laga hayaa axad alculamaa imaam xasan albasri caleyh raxmat ullah ina min cuquubati sayi'a alsayi'atu bacdaha wa min sawaabi alxasana alxasanatu bacdaha cuquubada iyo ciqaabta dunuubta waxaa ka mid ah dembi kale in lagmaarata gacanta lagu geliyo oo dunuubta way isdhaldhalaysa markaa dembi ku dhacdo mid kaloo isna kugu geynaya mid kale ayuu kuu fudaydinaya shayba shay buu kuu dhiibaya faritog dheer bay kula xulaysaa meel dheer ayaad marka dambe ku dambaynaysa dadka fogaaday ee alla ka durkay ee diinta ilaahay ku xunna maalin heerkaamay gaadhine maalinba maalinta ka dambaysa ayay sii durkayeen shayba shay buu u dhiibayay ta hore markuu la qabsado ta kale wuu ka yar baqanaya markuu muddo tan hore wado tii kale u sahlaysa taa markuu muddo wadana tu kale u dhiibaysaa ilaa aakhirka dambe ay gaalnimoba gaadhsiiso walciyaadu billaah haddaan ilaahay cayminin oo aan ilaahay subxaanah wa tacaala aanu u fudaydinin dariiqa noqoshada iyo hanuunka iyo ilaahay subxaanah watacaala inuu toobad celiyo waxaa kaloo ka mid a ah abaalka ay xasanada iyo wanaaggu leeyahay iyo daacadu iyo cibaadadu in ilaahay xasano kale kuu fudaydinayo markaasa marka daacad samayso tu kale ayaa ilaahay ku fudaydinaya tiina waa samaynaysa taasina tu kale kuu dhiibaysaa shaybo walaalkiibuu kuu dhiibaya casharkeenii koobaad inta inoogu joogo ilahay waxaan ka baryaynaa wanaagga adduunya ilahay noo fudaydiyo wanaagga akhrana allen siiyo subxaana